alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm wbaaraka clى nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii shan iyo labaatanaad waa kii lix iyo labaatanaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibn caliy ibni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala fadlu salaati cala اnabiy nabiga dushiisoo lagu saliya fadligay leedahay ayuu u baabiho musanifku u baabaystay xadiidkiisana abu hurayra wariyey koobaad qaala nabiyu nabigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man sallaa qofka igu salliya calaya dushayda salaatan salaad ku salliyid sala allahu ilahi baa ku salliya calayhi dushiisa bihaa ku salliyiddu igu salliyay sababkeeda casharan toban muslim baa wariyey ilaahay toban jeer hadduu kugu salliya ka warran kuu naxariisto ku ammaano aadna ku helaysid keliya inaad nebi maxamed hal mar ku salliday sala allahu calayhi wasalam waqaala sal اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi waa xadiidka abu hurayra laa tajcaluu ha ka yeelinina qabriga xabaashayda ciidan meel lagu soo noqnoqdo ciid ahaan wa salluu igu saliya calaya dushayda fa ina salaatakum ku salliyiddii inaad igu saliyaysaani tabluqunii way isoo gaaraysaa xayu kuntum meel allaala meeshaad ahaataan taa unbaa isoo gaaraysa abu daawuud iyo axmed baa wariyey waxay ku tusinaysaa qofka nebi maxamed masaajidkuu ku aasan yahay jooga iyo qofka maanta nairobi joogaa labaduba kusaliyada ay ku saliyaan nabi maxamed waa isugu midoo isku sida u gaaraysa calayhi salaatu wasalaam ilaah baa soo gaarsiinaya marag buu u tala saartay wa qaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi xadiidkan cali bni abi aalib baa wariyey albakhiilu qofka bakhiilka ahi man ruuxii weeye dukirtu la igu sheegay cindahu agtiisa oo falam yusalli aan igu salin calaya dushayda tirmidi baa wariyey see bakhiil u yahay qofka nebiga aan ku salin haddee qof aan waxba ka tarayn oo ka goynaynin ku bakhiilay lacag jeebka inuu kasoo bixiya rajo lagama qabo allahuma salli calaa maxamed qofka ka bakhaylay lacag bixin maayo sababto allahuma salli calaa maxamed miisaanna ka jari mayso oo kiilooyinkiisu isdhimi maayaan xoolana ka dhimi mayso ayib falam yusalli calaya markaan igu salin tirmidi baa wariyeyn xadiidka xadiidka afraad ee baabkan cabdulaahi bnu mascuud baa laga wariyey wa qaala wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam rasuulku ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday malaa'ikatan malaa'ig sayaaxiina ee socda fil ardi dhulka dhexdii yuballiquunii way isoo gaarsiinayaan min ummatii ummadayda asalaama salaamta qof kastaoo nebi maxamed saliya assalaamu calaykum assalaamu calayka dha ayuha nebi waraxmatullahi daan leenahay salligaan nebiga ku saliyayno kulligood way gaarsiinayaan nasaa baa xadiidkan wariyey xaakim imaam xaakimna waa saxiix yeelay xadiidka shanaad ee baabkan waa xadiidka abu hurayra wa sal allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min axadin qof ma jiro yusalimu isalaamaya calaya dushayda ilaa radda wuu soo celinaya allahu alla calaya dushayda ruuxii naftayda xataa arudda ilaa aan celiya calayhi ruuxa dushiisa asalaama salaamta mar kastood nebi muxamed sal allahu calayhi wasalam salaantid ilaahay baa nafta inta kusoo celiya nebi maxamed buu salaanti kaa radinaya malaayiinta muslimka ah oo daafaha caalamka ku nool ruux walba eh, nabi maxamed salaatun ka radinaya sal allahu aleyh wasalam abu daawuud baana wariyey ifshaau salaami salaamta oo la faafiyo xadiidka abu hurayra asna qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam laa tadkhuluu geli maysaan aljannata jannada xataa tu'minuu ilaa aada rumaysaan walaa tu'minuu rumayn maysaan xataa taxaabuu ilaa aada isjeclaataan awalaa adullukum miyaanan idin tusinayn calaa shay-in shay shaygaasoo idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtumaad isjeclaanaysaan afshu salaama salaamta faafiya baynakum dhexdiinna muslim baa xadiidkan wariyey iyo axmed lafdigan axmed baa iskale salaamta oo la faafiyaa waxay sababtaa inay muslimiintu isjeclaadaan isu qalbi fiyoobaadaan waxay meesha ka saartaa cuqdada iyo cadaawadda qofkaad garanaysid iyo kaadan garanaynba salaam ayib aharka labaad ee xadiidkan baabkan waa aharka camaar ibnu yaasir halaathun saddex waxyaalood man qofka jamacahuna kulmiya faqad jamaca wuu kulmiya aliimaana iimaan saddex waxyaalood qofkay ku kulanto iimaankiiba waa isu keena al insaafu inaad garsoor samaysid min nafsika naftaada oo waxa aad dadka kula dhaqmaysid naftaadana aad kula dhaqantid oo naftaadiiyo dadkii naftaadana aadan rabin wanaag in lagugula dhaqmo dadkana aadan xumayn lama rabo al min nafsika naftaada u garsoor wa badlu salaami salaamta in la faafiyo lilcaalami caalamko dhan muslimiinta joogta walinfaaqu in wax la bixiyo min aliqtaari waxa yarkaood haysateed in wax laga bixiyo oo wax laga huro saddexdaa waxyaalood qofka kulmiyaay qofka asagaah wuxuu noqonayaa qof iimaankii kulmiyey bukhaari baa wariyey waana eh, mucalaq ahaan buu ku wariyay tacliiq ahaan camaar ibnu yaasir aarkiisana weeye wacan cabdilaahi bni camri waxaa laga wariyay radi allaahu canhuma ana rajula ninbaa sa'ala weydiiyey annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam ayulislaami islaamka keebaa khayrun u khayr badan qaala nebigu wuxuu yidhi tudcimu waad quudinaysaa aacaama raashinka dadkaad wax siinaysaa wa taqra'u waad akhrinaysaa assalaama salaamta calaa man qofka carafta aad garanaysid iyo waman qofka lam tacrif aadan garanayn intaba salaamtana waad gaarsiinaysaa bukhaari baa xadiidkan wariyey iyo muslim wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa waxyaalaha islaamka ugu khayrka badan inay ka mid tahay in dadka wax la gaarsiiyo wax la taro cunto la bixiyo iyo in la salaamo dadka muslimka ah salaantuna aysan ku xirnayn qof aad garanaysid iyo mid aadan garanayn midna kaad garanaysid iyo kaadan garan mar hadduu muslimya waa xuquuq lagu leeyahay kayfa yaruddu sideebuu qofku u celinayaa assalaama salaamta cala alkaafiri gaalka idaa sallama hadduu salaamo waa hawl cajiib ah qof gaalaha ku salaamay sidee salaanta uga qaadaysaa anas ibn malik baa xadiidkan wariyo wuxuu yidhi idaa sallama hadday salaamaan calaykum dushiinna ahlulkitaabi ahlulkitaab faquuluu waxaad ku dhahdaan wacalaykum ku dhahaya waxay culimmadu isku khilaafeen gaalada nebigu wuu sheego wuxuu leeya markay idin salaamayaan assalaamu calaykum bay yidhahdeen eber noqdo baabaa laakiin hadduusan sidaa odhanay salaan caadiya ku salaamo uu ku yidhahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ruuxa gaalka maxaa xal ah culimmada qaar baa waxay leeyihiin waad ka qaadaysaa caadi baad uga qaadaysaa wacalaykum salaam baad leedahay sababtu waxa weye qur-aanku wuxuu sheegay waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha haddii salaan la idin salaamo salaantii mid ka fiican ugu jawaaba qofkii gaalka ahaa marka assalaamu calaykum hadduu ku yidhaahdo adiguna aad tirahda ka warran dhimo oo bala kugu dhacday marka waa masale khilaafiya culummadu isku khilaafeen adducaau ducada cinda samaaci siyaaxi diiki digaagga qayladiisa marka la maqla agteeda ducada la akhrinayo iyo wanahiiqi lximaari dameerka waaqwaaqdiisa iyo qayladiisa adoo meel joogaa digaag cigiis maqashay ama dameer qayladiis maxaa kaaga aadan xadiidka abu hureyra idaa samictu markaad maqashaan siyaaxa diikati digaagga dhawaqiisa fasaluu weydiista allah alle min fadlihi ilahay fadligiisa weydiista ilah fadligaaga iyo ixsaankaaga wax kaa weydiisanayaahe sabab fa inahaa digaagadu ra'at waxay aragtay malakan malak waxaa laga yaabaa malagaasay aragto meesha joogay markaad ilaahay baryaysay inuu ducadaada aamiin yidhaahda malagku oo sidaaba lagugu aqbalaba waidaa samictu markaad maqashaan nahiiqa alximaar dameerka qayladiisa fatacawaduu magangala bilaahi alla min ashaydaani shaydaan ka magangala fa dameerku ra-aa wuxuu arkay shaydaana shaydaan buu arkay bukhaari iyo muslim baa wariyey hadduu shaydaan meesha yimid inuu ku waswaasiya laga yaaba ilahay ka magangal adducaau ducada cinda samaaci nubaaxi lkilaab eeyaa shacigooda marka la maqlo ducada la akhrisanaya bileyli hameenkii xadiidkana jaabir ibn cabdilahi baa warinaya idaa samictu markaad maqashaan nubaaxa alkilaam waxyaalaha luqada carabigu ay fasiixa ku tahay waxaa ka mid a ah. diigga dhawaaqiisu magac buu leeyihi oo eyga kiisu magac buu leeyihi oo dameerka kiisu magac buu leeyahay kan nubax baa lagu sheegay kii hore dameerka ahaa waxaa lagu sheegay nahiiq diiga kiisiina waxaa lagu sheegay siyaax magacyay kale leeyihiin laakiin inagoo dhan wuxuu dhan qaylo iyo cibaan u naqaana marka luqada carabi waa luqa aad u guda ballaaran wey idaa samictu markaad maqashaan nubaaxa alkilaabi eyga wacdiisa markaad maqashaan iyo wanahiiqa alximaari dameerka qayladiisa bileyli habeenkii fatacawaduu magan gala bilaahi alle min ashaydaani shaydaan fa inahunna eeyaasha iyo dameeradu yarayna waxay arkayaan maa shay laa tarowna idaan arkayno shayaaiin iyo waxaasay arkayaan ilaahay ka magan gala oo hameenkiiba keliya ah xadiidku hameenkiibu hadda sheegay sababto ah hameenkiiba shayaadiintu inta badan soo faafaan laakiin maalinkiina ciladii waa taagan tahay adducaau ducada liman ruuxii sababtahu aad caydid ruux baad cayda adoo ka gardaran ruuxa noocaasoo cayda aan mutaysan maxaa kaaga aadan abu hureyra xadiidkan warinaya qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam allaahuma allahyow fa ayumaa mu'minin ruux kastoo mu'mina oo sababtuhu aan habaaray oo caayay fajcal waxaad ka yeeshaa daalika arinkaas lahu asaga qurbatan dhowaansho ilayka adigou kugu dhowaanaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ruux kastoon eray hadaara ku riday anoon ula qasdin oo aan niyoonin ama ausan munaasab ku ahayn in la habaaro anna aan ku ijtihaaday ilaahay qurbo iyo dhowaansho uu adiga kuu dhowaanayo uga dhig sidaa nebigu kuwa ku caqra xalqa dhuunta allah ku dhuftoo kale ama taribat yamiinuka gacantaadu carada ku dhegtoo kaleeto bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey marka sababtuhuna waa ruux aan habaaraa loola jeedaa maa yaquulu lmuslimu qofka muslimkaa wuxuu odhanayo idaa madaxa markuu ammaanayo almuslima qof kaloo muslima qof muslimaad aragtay wanaag baad ku aragtay inaad ammaantaad rabtaa xadiidkana abuubakraa wariye nufeyc ibnu xaarif qaala nabiyu nabigaa wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam idaa kaana axadukum qofkiin hadduu yahay maadixan mid ammaanaya saaxibahu saaxiibki laa maxaalata shaki la-aanna ay tuhadan ammaan daynaynin falyaqul ha yidhaahdo axsibu waan u malayn fulaanan hebel wallaahu alla yaa xasiibuhu midka la xisaabtamayo hawshiisa oge walaa usakii mana dahiraya calallaahi alla dushiisa axadan qofe axsibuhu waan u malayn in kaana hadduu yahay yaclamu mid og daalika arrinkaas kadaa wa sidaas iyo sidaa unbaan u malayn baad odhanaysa haddaad sidaa ku og inuu runlow yahay inuu wanaagsan yahay inuusa beenta aqoon inuu fiican yahay sidaa unbaan u malaynaya ilaahay baa laakiin arrinkiisu hoosu muslim baa xadiidkan wariyey maa yaquulu muxuu odhanayaa almuslimu qofka muslimkaa idaa zukiya haddii la ammaano oo laga badbadiyo aharkaana waxaa saxaabo badan baa laga wariyey allaahuma allahyow laa tu'aakhidnii ha i qaban bimaa waxa yaquuluuna ay leeyihiin ilaahu waxay ku hadlayaan ha i qaban waqfir ilaahu ii dhaaf lii aniga maa shayga laa yaclamuuna aysan igu ogeyn wajcalnii ilaahu waxaad iga yeeshaa khayran wax ka khayr badan mimaa waxa yadunnuuna ay ii malaynayaan aharkan saxaabo badan baa laga wariyay cadiy bn ardaa wuxuu leeyahaa kaana arajulu min asxaabi nabiyi idaa zukiya saxaabada nebi maxamed nin ka midu ah wuxuu ahaa marka la ammaano mid yidhaahda ilaahu waxaas ay leeyihiin ha i qabanoo ammaantaas mid cujbi iyo isla weynan ay ku keenta ha iga dhigin ilaahayow waxa dembiga oo aan galo iisan ogeyn ii dhaaf waxa ay ii malaynayaana ruux ka fiican ilaahayow iga dhig bukhaari waa fil adab almufrad ku wariyey sheekh naasirna waa tasxiixiye raxmatullaahi calayh wallahu aclam sal allah wslm wbaarak cla nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi ajmain